رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى واحتج بأنه إذا كان عز وجل قد أمر بالصلاة والزكاة كأمره بالمعرفة والتوحيد وتصديق الرسول ثم كان مضيع هذه الأمور كافرا كذلك مضيع الفرائض ولأن منكر أحدهما يكفر كما يكفر منكر, منكر, منكر الآخر wuxuu ka soo xalay soo sheegay xujooyinkii qur'aaniga ahaa ay deliishadeen khawaarijtu in la gaalaysiiyo ruuxa muslimkaa ah ee macsiyada ku dhacay haddana waxay u gudbeen marka adiladii caqliga ahayd ee u arkahayeen qiyaaska iyo maskaxda aadamuhu inay keenayso waxtaja wuxuu xujaystay khaarijigu biannahu ida kaana caza wajal ilaahay hadduu yahay mid qad amara bisalaati wazakaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu yahay mid amray ummadda zake iyo salaad kaamrihi bilmacrifati wاtawxiidi watasdiiq الrasuuli siduu u amray oo kale ilahay in la aqoonsado oo la waxido oo rasuulka la rumeeyo uma intaa kadib kaana uu noqday buui mudayicu hadi اlumuuri kaafiran macrifada iyo tawxiidka iyo tasdiiqa ruuxa dayacee laga waayo uu gaal noqonayo kadalika mudayicu اlfaraa'idi bay yidhaahdeen faraa'idka ruuxa dayacayna waa sidoo kale waajibaadka ruuxa ka tegay wuxuu la mid yahay ruux tawxiidka ilaahay iyo nabi maxamed rumayntiisii iyo ilaahay garwaaqsadiisi iyo garashadiisii ka tegay marka qaasu lfuruuca cala اlusuul halkaasay mareen marka waxay iskaga qiyaas qaadanhayaan masalatu asli diini tawxiidka ah iyo nabigoo la rumeeyo ah iyo ilaahay keligii oo la caabudo ah oo asludiin ah iyo taariku bacd اlwaajibaat marka qaasu lfuruuc cala اlusuul waana qiyaas baail ah waxay kaloo yidhahan walianna munkira axadihima midkoodkii dafira furuucda wujuubkeeda ruuxi dafira wujuub الsalaati wالzaka kii dafira yakfur waa gaaloobahaya kamaa yakfuru siduu u gaaloobahaya munkir اlaakhar tawxiidka ruuxii dafirso ma gaaloobeen ha zakada wujuubkeeda iyo salaada wujuubkeeda kii dafirana waa gaaloobahaya halka hadday wadaageen tadyiicana aan wadaajinay dheh dayicidda iyo meelkaga dhicidda iyo ka tegiddana waa isku xugum sida inkaarka iyo dafiridda isku xugum u noqotay <clears throat> marka god bay rabaa inay kula ekeysiyaan wadaadku wuxu uhi wاljawaab أna hadihi <clears throat> اlmacrifa watasdiiq الrusuli macrifadu ilaahay subxaanaه wa tacaala la garta ah ama watasdiiq الrusul rusushoo la rumeeyo ah huwa aslu اliimaani wey iimaanka asalkiisa iyo diinkii wixii lagu soo gelahayo wey wa bihi kaana muminan bihi ay bihada اlasl asalkan asagubana kaana ruuxuu ahaa muminan fii sadri اlislaam islaamka horaantiisana ashahaadada iyo tawxiidkaad muslimiin ku ahaydeen wainamaa ziida fiihi asalka waxaa un lagu soo daray bilcibaadaati fahuwa acdama min hayri maalma'muuraat haddaba marka waxaa lagu soo kordhiya aacaad unbaa lagu soo daray fahuwa asalkani acdamu min hayrihi hayrkii waa ka wen yahay maalma'muuraati waxyaabaha waajibaadka laysfaray ah falaa yajibu man laazimahaya an yulxaqa in la haleeshiiyo asalka asaga ah bimaa duunahu wax asaga ka hooseeyo furuucda waajibaadka kale ah kamaa lam yajib siduusan u laazimin an talxaqa alkabaa'iru ama an tulxaqa alkabaa'iru dunuubta waaweyn in la haleeshiiyo bisahaa'iri dunuubta yaryar fii baabi taaiimi wlwaciidi xagga dembiga iyo agga ciaabta iyo haddii aad tiraadeen e, waajibaadka hala ilaqiyo isku xugmha lagala dhigo mxu ah xukumka lagu haleeshiiyo asludiin iyo tawxiidki idinkuna kabaa'irta iyo sakaa'irta isku mid ka dhiga xagga dembiga iyo xagga cuquubada ka imanaysaba waman qaala ruuxii yidhaahda ana <clears throat> qadarahumaa e, <clears throat> fi اlciqaabi sawa lazimahu an yaquula أن يقuuل أن قدرهma في الثواaب سواء ومن قاaل ruuxu yidhaahda buu hi أنa قدرهma أي qadر الكبائر والصغائر qadarkoodu في العقاabi xagga ciقاabta saواء oo isku mid tahay ninkii zinaysta iyo ruuxii markaasi dembi sakiiro islaam korkeeda uu taabtoo kale ah marka labaduba isku dembi weeye ruuxii yidhaahda laazima waxaa ku laazima an yaquula inuu yidhahdo ina qadarahumaa qadarkooda fi hawaabi xagga hawaabka ka tegidda sakiiro laga tegay iyo kabiir laga tegay sawaaءan waa isku mid ayb ama waxaad dhihi kartaa wuxuu ujeedaa waman qaala ruuxii ina qadarahumaa ay qadar الzakaati والsalaa iyo qadar asludiin sawaa weeye oo ruuxi asludiin ka tegey iyo ruuxii waajib ka tegay waa isku ciqaab ruuxii yidhaahda waxaa ku laazima inuu yidhaahdo ruuxii iimaanka la yimid iyo ruuxii salaad la yimid waa isku mid xagga hawaabka marka hawaabu الtawxiid wاliimaan iyo awaab salaati wazakaat baa iskumida ah, ka laazimi labada macnaba waad gelin kartaa damiirka taniyada ama u celi sakaairta iyo kabaairta ama furuucdii diineed iyo asalkii diineed u celi kaa horaana hadalka kusoo socdo usuusha iyo furuucde asagaa in lagu wadaa yaa roon wlawajab waxaa waajibi lahaa alla yatafaadala inaysan kala fadli badanin almuicuuna kuwa alla adeecay fi aacaati waajibaadkaay la imanayaan aacaadka waqad qaala tacaala haddii furuucii usuul la simaayo waxaa ka laazima dadko dhan inay garba siman noqdaan waxba aan laysdheeraanin xagga fadliga ee ajirka waqad qaala tacaala ilah wuxuu hi laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatala ulaa'ika acdamu darajata min aladiina aamanuu min badu min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu ilahay wuxuu caddeeyey dadka muslimiinta ahaa ee khullaska ahaa ee mukhlisiinta ah xataa munaafiqiin aan lahayn sadaqaadkoodii iyo khayrkoodi ina isku mid ahayn ayib qabla fatxi maka dadkii jooga wax la bixi jiray halgami jiray iyo dadkii waa dambe islaamee ayagu marka gadaal eh, ka halgamay ama wax ka nafaqeeya wax ka sadaqaystay inays isku eh, ajir ahayn warkiinnana waxaa ka laazimay khawaarijay dadkoo dhan inay garba siman yihiin oo biyuhu isku meel u joogaan tawaabkuna isku meel u qabanayo marka waa xuja baailah ilxaaqu eh, furuuc bilusuul waa baail lamana ogolo isku midna ma aha waxtaja wuxuu xujaystay oo kale mukhaalifka khaarijiga bianna jamiica almacaasi طaacatun liibliis macaasido dhan dhaaco weeye ibliis baa lagu adeecay alam cahd ilaykum ya bani aadam anlaa tacbudu shayaan wey ayb marka kulli nin walbo ilaahay caasiya wuxuu adeecay bay dhaheen ibliis buu adeecay liannahu yadcuu ibliis baa ogu yeedha ilaa jamiica jamiici almacaasi macaasida teeda waaweyn iyo tayararaba ibliis baa ummadda ogu baaqo ogu yeedha wa aacatu aacatu ibliisna cibaadatun lahu asagoo la caabuday wey walaa yakuunu daalika cibaadadaasna noqon maysa ilaa kufran gaalnimo mooye godkan god culus wey ay galeen markaas waxay dhaheen jamiic اlmacaasi waa طaacaة libliis maxaa yeele ibliis baa ogu yeedha ilahay in la caasiyo ninkii yeedhitaankaas u hogaansamiya baaqaas raaca oo qaatana wuxuu caabuday ibliis ibliis ruuxii caabudo ilaahay khayrkii caabudayna hee gaal weeyay dheheen godka marka ay ku dhaceen waxaa weeye waxay sameen daacada iyo cibaadada ismana laazimaan isma laazimaan ayib lianna aaacata acamu min alcibaada daacada ka caamsan cibaadada cibaadadu waa shay khaasa ilaahay keligii baad munta subxaanahu wa tacaala ama aacatu fatakuunu lilmakhluuqi wa lilkhaaliq ilahay in la adeecana waa timaadaa in makhluuq la adeecana waa timaadaa marka aacadu waa xugum ay qaybsadaan rabbi iyo addoommada qaybo ka mid ah ayib laakiin alcibaada laa takuunu ila lilahi wa tacaala tii marka ku dhaceen kullu marka daacatin lishaydaan falaysat cibaadatan lahu daaco walbo shaydaan la adeeco ma aha he in asaga la caabudahayo wاljawaabu أنه laysa إida kaana طاacaة lahu kaana cibaadaة yani qaadi abu yacla hawshan uu ku habsaday tafriiqa uu sameeyey waa fiican yahay أنahu laysa إida kaana طaacatan hadday cisyaanku iyo uu yahay طaacatan لإbliis kama laazimahaya buu an yakuna kaana cibaadatan ay cibaadadu noqonaya لإbliis لأن الcibaadaةa labada xaqiiqa kala duwan xaqiiqaة الcibaada maahiyaة الcibaada iyo maahiyaة الطaaca kala duwan luغatan wa sharcan isku mid ma ah min xayu اluga wاtacriif ayuu ugud wuxuu لأna اlcibaadaةa hiya اlkhuduucu waa hogaansan hogaansan iyo isdhiibid weeye maca wالtacdiimi alla weynayn iyo wاlijlaali qadarin wacibaadaة الraxmaani gaayatu xubihi macdun lcaabidihi huma quطbaani ibn qayim markuu rabay inuu tacriifkaasi niyad isa geliy wuxuu yihi wacibaadaة الraxmaani gaayatu xubihi macdun lcaabidi huma quطbaan waa laba rugni ay cibaada ku taagantaha waa in la helo alxub lilmacbuudi subxaanaه wa tacaala waa in kaloo xub iyo tacdiim wada socdo lilmacbuud waa in la helo sidoo kale alkhuduuc wاlistislaam wاlkhuduuc in la helo hogaansan oo inqiyaad daahira iyo khuduuca iyo isdulayna iyo isbahaanbihin waa in la helo isla markaana uu la socdo dulligaas iyo khuduucaas xubi iyo tacdiim iyo weynayn ruuxaad necab tahay haddaad addeecdo ama aad muxuu ahaay u hogaansanto waad necab tahay waadna u hoggaansantay wax walba uu samay ku baad samaynaysaa maca annaka hoosta waad ka necab tahay lam takun caabidan lahu mudiicun baad tahay kor baad ku hogaansantay laakiin lam takun caabidan lahu ruuxii haddaad jeceshahay ood qalbiga ka weynaynayso xaggan aadan u hogaansaminna waxaan leenahay lam lasta caabidan lahu maxaa la waaye alkhuduucu wadullu oo rugni ah alxubu wاtacdiim oo rugni kale ah labadaa tiir bay ku taagan tahay tiibu waad ka hadlahaya liأnna alcibaadaةa hiy اlkhuduucu wاltacdiimu wاlijlaal wa hada غayru mawjuudi miman aطaaca ibliisa ibliis shayطaan ruux walbaa neceb kufaaru quraysh iyo jahiliya shaydaan axad jecel adduunka ku arki maysid ruuxu wuu lacnad haya nin walba waa naar haya ayib xataa kufaaru quraysh ma ogola inay dhahaan shaydan balcaabisa may waa ku dagaalamhaya qorigay soo roganayaan may ogolo shaydaan marka waxaaba ka baxayba rukniga ahaa ataciim alxub watacdiima meesha ka baxay marka khuduucii unbaa soo hadhay iyo muwaafaqadii iyo hogaansanka keliyaa soo hadhay wa hada hayru mawjuudin miman aaaca ibliisa ibliis ruuxii adeecay ayb alimaam muxuu ahaa abuhilaal acaskari kitaabkiisa alfuruq lugawiya fasl buguntay alfarqu bayna اddiini wاlmilla wa bayna الطaacati wاlcibaada wa bayna الطaacati wاliraada wa bayn musطalaxaat diini fasl dhan ba u guntay tafsiilkiisa tafsiil lamida oo ka fiican ma helays asaga laftirkiisa yu shekh islam taymi intuu qaatay buu ku dara iyo awooddiisa ku bixiya asna waa sharxay hala muraajacay majmuc اfataawa mujaladka tobnaad boqol konton iyo saddex mujaladka tobnaad boqol konton iyo saddex ama alfuruq allugawiya liabi hilaal caskar nusada anu aan hayo waa mujaladka eh, hal mujaladoo weyn safxada saddex boqol sideetan iyo sagaal inaad kala qaadda masalatu طaaca iyo masala cibaada waxaa ku jira farqi weyn oo qiimo badan haddaad kala qaadi weydana usul faasida oo baadiyeed baa ka laazima aada laskaga ilaaliyo maa hiya aaca aacadu asalkeedu waa maxay usuuliyiinta baad ku soo marteen waa maay waa muwaafaqate e mri اlaamiri fima araad aw fima amar waxaa samee nacam waa yeelay u hogaansan hadihi aaca qalbiga waxaad ka tahay war looma hayo aacadu waa alficlu اlwaaqicu calى xasabi ma araadahu اlaamir aaaca waa alficlu اlwaaqic calى xasabi ma araadahu اlaamir wa takunu lilkhaaliqi walilmakhluuq nebi maxamed inaad adeecdu waajib ay kugu tahay oo waalidka inaad adeecday waajib kugu tahay wixii aan macsiyo ahayn haddaba ma caabudaysaa waalidka nebi maxamed miyaad caabudnaa suubanaha miyaan caabudnaa iyo ambiyada iyo culummada ay raacitaankooda waajibka tahay fii xaqi اlcaami iyo waalidka idan lama caabudo farqu bayna الطaacati wاlcibaada الطaacatu waa alficlu اlwaaqicu calى xasabi iraadaة اlaamiri wa takunu lilkhaaliqi walilmakhluuq walaa takunu اlcibaadaة ila lilahi subxaanaه wa tacaala macnahaasi waa in lagu baraarugo ama alcibaada ayadu khuduuc iyo dulli bay iyo wadataa iyo xub iyo tacdiim bay wadataa walaa takunu ila lilahi subxaanaه wa tacala farqi baa udhexeeya hawsha ayada ah yubayinu hada yubayinu صixata hada tawiilkaas iyo baxiga inuu gar yahay waxaa caddaynhaya buu hi annahu laysa kulu aacatin lilaahi kulu طaacatin lilahi hiya cibaada annahu laysa kulu طaacatin lilah hiya cibaadaة lahu طaaco walbo ilaahay subxaanaه wa tacaala la adeeco cibaado ma aha lahu lilah buu sheekhu hadda marhaya daaco walbo ilaahay la adeeco ma aha cibaadaة lahu wuxuu ku miaaliyey sida sawaabka le kulu طaacatin lilahi subxaanaه wa tacaala waa cibaadaة lahu sidaa sawaabkaa sidaas wey ayb laakiin miaalu asagu hadda wato oo masalaة الnadar awalu maa yajib calى اlinsaan hawlihiibu dib ogu noqday wuxuu ku uhi kanadari fii macrifaة الlah fii macrifaة الlahi qabla lusuumiha annadaru fii macrifati inaad baadho ood baxsido ilaahay jiritaankiisa iyo awooddiisa iyo waxdaaniyadiisa aad baadho qabla lusuumiha ay qabla wujuudi اlmacrifa adoon macrifada la helin nadarka asaga waa daaco laakiin cibaado maaha buu le wadaadku inaad fiiriso fii macrifat اllah ood baadho waxaa weeyaan waa min aلطaacaat walaysa cibaadatan hadduu cibaadada weligii ba la wadi lahaa ayb laakiin sida sawaabka kulu طaacatin lilahi subxaanaه wa tacaala fahiya cibaadaة lahu fahiya cibaadaة lahu laakiin kulu طaaca ayaan cibaado ahayn kulu طaacoo la iطlaaqay ayaan cibaado ahayn lakin haddaad tara waa طaacaة lilah ay noqoto cibaada lilahi bay noqonaysa bay noqonaysaa <clears throat> allahuma in meelaha qaarkood la kala saara maayo wlأna hada bui yuujib wuxuu waajibinaya tawiilkay keeneen oo inay dhahaan wax walbo طaaca waa cibaado ay dheheen waxaa ka laazim an takuuna طaacaة اlwaladi liwaalidi cibaadaة lahu لأnnahu aطaacahu وaxadu laa yaquulu hada waa runtii warka waa caddeey haddaad tirahdaan kulu طaacatin waa cibaada waataan diidannahay laysat kulu طaacatin cibaadatan ayb laakiin waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood ay islaazimaan طaacaة الmakhluuqi iyo طaacada ilaahay man yuطic الrasuula faqad aطaaca الlah wamaca dalika طaacaة الrasuul ku iطlaaqi mayno cibaadaة lahu yuujib wuxuu waajibinaya tawiilkoodan baailka an takuuna inay noqdo طaacaة اlwaladi waladka daacadu adeeco u hogaansama liwaalidi waalidka dhahay cibaadatan lahu lilwaalid liannahu aaacahu waa adeecay ila ayagu waxay soo dhaheen macsiyadu waxaa weeye waa aacat shayطaan aacat shayطaanna waa cibaadaة lishayطaan waman kaana caabidan lishayطaani faqad kafar hawlahaasay isku xidheen waxaa la waaya aacat اlwaalidi ka warrama waa waajib aacat اlwaalid waa cibaadaة lilwaalid wa cibaadaة اlwaalidin waa cibaadaة ligayr الlah waman cabada hayr اllahi haye maxaa ka soo booday waxaan jirin wey waxaan jirin bay usuul baailay la yimaadeen ayib aacat الrasuuli waa waajib faman aطaaca الrasuula faqad cabadahu waman cabada الrasuula faqad kafar wey ayib man kaana yacbud muxamada faina muxamada qad maat waman kaana yacbud اllah faina اllaha xayun laa yamuut yani maashi abubakr wuxuu ku kala masl aaci masl cibada isku baab ma ah haddaad isku khalado usuul badan baa ka soo booda meesha lagu baabo لأnنه waladku aطaacahu aabbihii iyo waalidkiiba wa أxadu min اlmuslimiinana laa yaquul hada sidan ma odhanhayo axad muslimiinta ka mida oo qaba waalidkaa la caabudina ma jiro laakiin طaacaة الwaalidi fii غayri macصiyaة الlah inay waajib tahay muran ma laha maslada marka طaacada iyo cibaadada tafriiqoodii usuusheeda labada masdarsiiy wixii ka dambeeya idinku ka faahfaahsada su-aal muhiima ah meeshan ku jirta oo maadaama hawshan hadda me uu tilmaamay su-aal muhiima ah ku jirta oo ah habeen dambaa jawabta laydinka rabaa laydisma daynhayo su-aasha muhiimta waxaa weeye ixtiraamu اlwaalidi waikraamuhu waa min alwaajibaat waa min alwaajibaat waalidka in la karaameeyo oo la ixtiraamo waa min alwaajibaat in la ahaanaysto oo la quursado oo la bahdilo oo la daraabana waa min almacaasi wاlkabaa'ir meesha ay noqotay ikraamu اlanbiyaaءi wاlmursaliin waxtiraamuhum min aliimaan istikfaafkoodii iyo ahaanadoodii iyo quursigoodana waa min alkufri biاllah maxaa kala duway limaada kaanat ihaanaة اlwaalidiin macsiyatan wa ihaanaة اlanbiyaaءi wاlmursaliina kufraa hawshaasi waa habeen dambaa laydinka rabaa ay fahanteen warkaa ila yahay warkaa maad fahanteen somaana mismayna fahmin waan ka socon karaa ikraam اlwaalid waa maxay waa waajib ikraam اlambiyana midkii mid marka laga taga muxuu gaalnimo noq kale u noqday fisqi iyo macsiyo ayib ayagoo labadu ay u laabanhayaan acmaal اlquluub labadu ay u laabanhayaan mid walba wuxuu hoostagahayaa camal qalb oo xubi iyo tacdiimkii iyo ixtiraamkii ah buu hoostagahayaa marka maxaa kala saaray waa laydinka rabaa ikraamku daahirkaa ah wuxuu hoos tagaa camal qalbi soo sidaa maah marka mid walba wuxuu u laabanayaa ixtiraam iyo taqdiir iyo tabjiil iyo maxabuu u laabanaya ayib labadii marka camalulqalbi iyo faracoodii camaluljawaarixa ah maxaa kala saaray oo midna macsiya ka dhigay fii tarkihi midna kufri ka dhigay midna liimaanshihiisa iimaan iyo tawxiid ka dhigay midna hee ka dhigay muxuu aha